diidda quraysh waase waxaa weeye ragga qaarkiis iyo abuu sufyaan intay ka islaami weyne ayagoo dhegaysanaya qura labaatan iyo labaad oo suuratul ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casarkeena haydihu ugu dambeeyey qodooyinka daalimiinta ayaa ilaahay uu ka waramay markii laga soo warramay nimankii ahlu kitaabka ahy macrifada nabiga calayhi salaatu salaam ay u lahaayeen ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ka dulmi badan qof ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuurtay oo shariig iyo walad u nisbaynaayo amase ilaahay aayaadkiisa beeniyey cid ka dulmi badan ma jirta weeye innahu shaniya laa yuflixu daalimuuna daalimiintu ma liibaanayaan buu dhah ilaahay mar haddii waxa weeye ay dulmi ku sifoobeen ayaguna waxa weeye ma liibaanayaan buu dhahay alle waynu meeshaan ka gelaynaa kuwa hadda laga warramay oo daalimiinta maalinta qiyaamo sida xaaladooda ay noqonayso waxyaabaha ku imaanaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa yoomadan darabka waxaa lagu qadirayaa ficil ayaa la qadirayaa oo lagu nasbinayaa marka waxaa la leeyahay wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedkaaw yooma maalin naxshuruhum aanu soo kulminayno jamiican xaal ay kuwa dhammowdha ilaahay uma bacdiyeeda naquulu aan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay eyna aaween shurakaa'ukum shurakadiina aaween waxaad caabudi jirteen aaween alladiina shurakadaasoo kuntum ad ahaateen tascumuuna kuwa sheegta inay ilaahay shariig ay leeyihiin ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala waxaad ummadaada u sheegtaa sayidka maxamedka ahow oo hadda marka lamiirkaa naxshuruhumna loo wada celiyo jamiicu lkhalaa'iq oo dhan muslim iyo kaafir way ansaxaysaa waxaa kaloo markaasi ansaxaya in mushrikiinta keliya loo celiyo oo waxaa laga fahmahay dhaheen uma naquulu liladiina ashrakuudaas ayaa caddaynaysa weeye laakiin intaba waa la dhihi karaa oo haddii khalaa'iqda laysu keeno qolo walba ilaahay sida ay tahay ayuu ku jaazinayaa wadkur xusow ilaahay yooma maalin naxshuruhum aanu soo kulminayna khalaa'iqda jamiican xaal yihiin kuwa dhamowdha ilaahay naxshuruhum taas lamiirkeeda laga xaalaynaya uma bacdiyeeda naquulu aan u leenahay waxaa weeye uma naquuludan uma meeshaan la keena waxaana la ishaarayaa su-aashaanu inay noqonayso bacda alxashri ay noqonayso xashriguna waxaa weeye kufaarta waa ku dheeraanaya oo wuxuu ugaga dheeraanayaa qadru khamsiina alfa sanatin weeye qasadka laga leeyahay marka aayaddan waxaa weeye in la horaro nimankan mushrikiintaa weeye bal inay soo rumeeyaan adduunyada ay ku rumeeyaan weye oo ay ka nabad galaan maalintaa shiddada badan ay dhacaysaa lihi marka hadda waxa warkaan u dhahayaahu waxaa la yidhi ilaahay yaa waxa uu leeyahay calaa alsinati almalaa'ika ayaa loogu leeyahay taas waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha min allaahi ayaa ilaahay ayuu ayuu warkaan uga imaanayaa oo si mubaasharatan ayaa ilaahay u leeyahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala suma bacdiyada naquulu waxaan u leenahay ama ilaahay mubaasharatan ha ugu dhaho ama calaa lisaani lmalaa'ikati liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay annagoo tawbiiqinaynoo haydaartay hayna eyna aaween ayaan u leenaw dha ilaahay shurakaa'ukum shurakadiini shurkada waxaa laga wadaa wixii ilaahay ay garab dhigi jireen asnaamta ay caabudi jireen iyo wax kasta oo macbuudahoo la caabudo weye ayaa caaweyna leeyahay alladiina shurakadaasoo kuntum aad ahaateen tazcumuuna kuwa sheegta inay ilaahay subxaanau watacaala ay shariig leeyihiinoo ilaahay ay wax la qaybsanayaan caawen baa la leeyahay xageed ku sheegtiin baa la leeyahay uma bacdiyadow dha ilaahi lam takun ahaan maysow dha ilaahi fitnatun fidnadoodu ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooyaane wallaahi yaan ku dhaaranay rabbinaa rabbigayna ah maa kunnaa ma anaan ahaanin adduunyada markaan joogna mushrikiina kuwa mushrikiina arrintaasu markay dhacday ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala uma lam takun ahaan maysow dha ilaahay fidnatuhum fidnadoodow dha ilaahay fidnada ku dhacaysa ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooye ay qowlihim weeye wallaahi yaan ku dhaaranay rabbinaa rabbigayna ah maa kunaa ma anaan ahaanin mushrikiina kuwo shariig yeela ahayn oo waxa weeye arrintaasu markay dhacdo waxay inkirayaan shirkigii ay samay jireen ayay inkirayaan oo mushrikiin ma ahaynay leeyihiin marka hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugaga warramayaa inay nimankaanu wixii ay adduunyada ku sameeyeen ay inkirayaan meelo kale qur-aanka waxaanu ku arki doonaa inay maaragtay ictiraafayaan marka hadda waxaa la leeyahay mawaaqifuulqiyaama ayaa fara badan baa leeyahay oo waxa weeye meelna waxbay inkirayaan meelna waxma inkirayaan saasaa la leeyahay maxaa yeele hadda meeshaan ilahay wuxuu noogu sheegayaa wixii ay adduunyada ku soo sameeyeen inay inkirayaan laakiin marna way ictiraafayaan kolka waxa weeye amuuraha ayaa kala duwanoo marna waxaa dhacaysa inay wax inkiraan marna waxaa dhacaysa inay marka ugu dambaysta laakiin wax walba way ictiraafayaan weye taasaa markaasaa la leeyahay ayadan hadda marka ilaahay uma lam takun ayuu dha ilaahay oo ta la akriyo iyo ya la akriyo laba qiro ayaa meeshaas ku jirta haddii la akriyo waxaa weeye ta haddii la akriyo uma lam takun la yidhaahdo waxaa banaan baa la yidhi fidnatuhum in la rafciyo sidaa hadda aan akrinayno oo markaasi fidnatuhum markaas ay noqoto weliba ismu takun ay noqoto takuntaas isinkeeda ay noqoto ee maaragtay ilaa an qaaluuna waxay noqonaysaa layidhi khabarkeediay noqonaysaa haddii la nasbiyo oo uma lam takun fitnatahum la yidhaahne waxa weeye fitnatahumtaasu khabaru takun oo muqadama ayay noqonaysaa khabarkii takun oo hormaray noqonaysaa ilaa an qaaluuna waxay noqonaysaa isinkeedii oo mu'ahar oo gadaal maray noqonaysaa laakiin markii waxa weeye la nasbiyo waxaa caynoobaya rabbinaa in la jaro oo wallaahi rabbinaa la yidhaahdo ayaa caynoobaysa weye haddii waxaa la yidhi ya la akriyo suma lam yakun la yidhaahdo waxaa weeye waxaa laabudda noqonaysaa la yidhi fidnatahum in la nasbiyay noqonaysaa oo markaasi khabaru yakun oo muqadama uu noqdo ilaa aan qaaluuna isimkeedii oo mu'akhara uu noqdo waxaa kaloo caynoobaaya in rabbanaa la nasbiyo ayaa caynoobaysa marka saddex qiro ayaa meesha ku jirto tabciye ahaa ku jirta weye saasaa marka leeyahay oo haddii la yidhaahdo uma lam yakun haddii la yidhaahdo fitnatahum in la nasbiya laabudda waaye markii saas la yidhaane wallaahi rabbanaa ayaa la leeyahay rabbanaa marka la dhahana xarfu nida ayaa lasoo qadaraya marka meeshaas icraabtaa taa ku jirta laakiin hadba macnaha lagu akrinaayo ayaa aad iyo aad muhiim u ah uma lam takun ahaan maysow dha ilaahay fitnatuhum fitnadoodu ama fitnatahum fidnadoodu ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooye wallaahi yaan ku dhaaranay rabbinaa rabbigayne maa kunnaa ma aanan ahayn mushrikiina mushrikiin ahayn haddii uma lam yakun la yidhaahdane uma lam yakun ahaan mayso fitnatahum ayaa leeyihi ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooyaane wallaahi ilaahay yaan ku dhaaranay rabbanaa yaa rabbanaa adeeda markaas rabbigaynow maa kunnaa ma aanan ahayn mushrikiina mushrikiin sidaa markay yidhaahdaan ilaahay wuxuu leeyahay undur fiiryow dha ilaahay undur yaa maxamed sayidka maxamed oo fiiri kayfa siday kadabu ugu been sheegeen calaa anfusihim naftooda oo waxa weeye shirkiga ugaga anfinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxyaabahaas ka dhacaaya mushrikiinta ayaa lagala warramayaa oo la cajabaa leey waxyaabaha dhici doona maalinta qiyaamo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala undur fiiriyow dha ilaahay adoo la tacajubaya kayfa siday kadabuu ugu been sheegeen calaa anfusihim naftooda oo shirki ay wada anfinayaan walalla waxaa ka lumowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda maarkii kaanuu ay aadeen yaftaruuna kuwa abuurta waxyaabihii ay been abuuri jireen oo shuraka ahayne halkaasay ugaga lumeen walalla waxaa ka lumowdha ilaahay subxaana wa tacaala canhum ayaga xaggooda maarkii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurtowdha ilaahay waxa markaa qiyaamo kuma arkaayaan wa minhum waxaa kamid ahowdha ilaahay mushrikiinta min liyastamicu dhegaysanaya ilayka adigoo ku dhegaysanaya markaad qur-aanka akrinaysa oo wajacalnaa aanu yeelnay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolo aanu yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu yaysan fahmin qur-aankee wa fii aadaanihim dhegahoodane waqran culays aanu yeelnow dha ilaahi subxaanahu watacaala wain yarow hadday arkaanow dha ilaahi kuwaasu kulla aayatin aayad la arka kulligeeda laa yu'minuu bihaa aayaddaas rumayn maayaan xataa idaa jaa-uuka markay ku yimaadaan yujaajiluunaka xaal ay kula doodayaan yaquulu ladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanu maahan oo qur-aanka ahi ilaa asaadiiru alawaliina dadka hore beenyaalkoodi maahee marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa mushrikiinta ayaa ilaahay ka warramayaa waxyaabaha markaasi qabaa'ixda oo ay samaynaayaan ayaa ilaahay nooga warramaya balse hadda aayaddan saw a wuxuu ahay waxaa kulmay baa layidhi ninka la yidhahdo abu sufyaan iyo abujahl iyo waliid ibnu lmuqiira iyo nadar ibnu xaras iyo cudba iyo shaybo oo rabiica uu dhalay iyo umayata ibnu markaasay ninka la yidhahdo nadar ibnu xarasay waxay ku dhaheen abaa qutaybow muxamed muxuu leeyahay ayay yidhaahdeen markaasuu dhahay ma adrii maa yaquulu anigu ma garanayo wax muxamed uu leeyahay kayra anii araahu yuxariku lisaanahu hase yeeshee waxaan u jeedaa inuu carabkiisa dhaqdhaqaajinaayo wayaquulu asaadiiru alawaliin wuxuuna leeyahay dadkii hore beenyaalkoodii waxyaabihii maantoollada ahayoo been tahay ayuu sheegayaa wixii waxaa weeye weliba wuxuu leeyahay anugu waan idinkaga sheekay jiray quruntii horeo tagtay ninkaa nadar la yidhaahna wuxuu ahay nin sheeko badan oo suxufiya ayuu ahay oo wuxuu ka sheekay jiray quruntii hore ayuu ka sheejees jiray akhbaartoodii oo dhul bani xiiro iyo dhulkaasuu tegi jiray markaasuu warar badan oo cajabta kasoo aruuri jiray kolkaasuu ahlu maka ugu sheekay jiray abu sufyaan ayaa isaguna wuxuu dhahay anugu waxaan arkayaa ninkan waxyaabaha uu ku hadlaayo bacdigood inay xaq yihiin markaasuu dhahay abu jahal kalaa buu dhahay xaq ma ahan buu dhahay waxa weeye ninkan ha uqirin buu dhahay ninkaan shayna ha uqirin qirin inuu wax uu sax ku yahay ay jiraan weye weliba riwaayad wuxuu dhahay baa la yidhi abujahal almowtu ahwanu calayna min hada moxamed waxa uu sheegahay inaanu ictiraafnoon qaadano mawdka ayaa nooga sahlan buu dhahay baa lidi marka nimankaas aada iyo aada u qallafsan oo dhibka badanne ayaa ilaahay ka waramaya subxaanau watacaala waxyaabaha markaasi rasuulka calayhi salatusalaam ay uga hor imaan jireen iyo mowqifka qur-aanka ka istaag ay ka istaagi jireen alla wuxuu yidhi wa waxaa kamid ahum ilaahay mushrikiinta min duul yastamicu ku dhegaysanaya ilayka adiga idaa qaracta alqur'aana weye markaad qur-aanka akrinayso oo wajacalnaa aanu yeelnow dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolla aan yeelnay qalbigaa ilaahay wuxuu ka saaray daboolla oo macnawiya weye dabool caadi oo loo jeeda maaha mid macnawiyaa ilaahay ka saaray qofkaan ilaahay khayr la doonayn qalbiga ayaa daboola laga saaraya waxaana u yeelnow dha ilaahay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuu kusoo qadaro inaysan fahmin qur-aanka fahamka qur-aankaa ilaahay subxaana watacaala uu ka qariyay ilan ilaahay qur-aankiisa cid walba lagu hanuunin maaye wa fii aadaanihim dhegahoodana waqran culays ayaan yeelnay oo dhegahana samam ayaanu ka yeelnowdha ilaahay waanu ka ownay qur-aanka markaasi maqli maayana loo jeedaa qabuulin maqal oo waxa weeye ay aqbalaan weye ee hadda maqal caadiya way maqlayaan laakiin ma aqbalayaan weye haddana ilaahay wuxuu yidhi wain yarow hadday arkaan kula aayatin aayad la arka kulligeed oo aayadoo dhan loo keeno laa yu'minuu bihaa ma rumaynaayo maalan qof aan ilaahay qayr la doonayn adilla saas waxba ku tari mayso xataa idaa jaa-uuka markay ku yimaadaanu ilaahay xataadaan ibtidaa'iye weeye yujaadiluunaka jaa-uukaa laga xaalaynaya yaquulu aladiina kafaruuna ilaadaas jawadeediiay noqonaysaa xataa idaa jaa-uuka markay ku yimaadaanu ilaahi yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan yaquulu aladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaakan umaahan oo qur-aanka ahi ilaa asaadiiru lawaliina dadka hora beenyaalkoodi maahe waxa weeye hadaladii oo maaragtay lagu qosqosli jiro laysugu sheekay jiray wararkaasoo kale way leeyihin waa ninka hadda nadar ibnu xaras la yidhaahdo hadaladii uu sheegahay wahum ayagu ayuu dhah ilaahi subxaana wa tacaala kufaartu yanhowna way ka reebayaan dadka canhu can itibaaci nabiy nabiga raacidiisa amase canhu can ilqur'aani qur'aanka ayay ka nahinayaan intaasba waa la yidhaahdaa wahum ayagu ayuu dhah ilaahi subxaana wa tacaala yanhowna way ka reebayaan dadka canhu can itibaaci nebiy amase canhu can simaaci lqur'aani weye qur-aanka dhegaysigiisay ka reebayaan wayanowna ayaguna maaragtay way ka dheeraanayaan canhu qur-aanka way ka dheeraanayaan dadkana way ka reebayaan ayaguna way ka dheeraayaan buu ilaah wayanowna canhu ayaguna way ka dheeraanayaan yanowna macnaha yatabaacaduuna canhu weye ma rumaynayaan weye ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wain yuhlikuuna maa yuhlikuuna ma halaagayaan buu dha ilaahay oo waxa weeye dheeraashadan kuma halaagayaan qur-aanka ay ka dheeraanayaan ilaa anfusahum naftooda mooye maxaa yeele larabkii ka yimaado ayaga ayuu ku dhacayaa wamaa yashcuruuna mase garanaayaan buu dha ilaahay ayaddan hadda marka waxaa la sheegay waxay kusoo degtaa degtaanide abuu aalib ay dadka qaar yidhaahdaan macnuhuse waxa weeye laba macnaa imaakanaayo oo abu aalib wuxuu ahay baa la yidhi nabiga calayhi salaatsalaam dadka dhibaaya waa ka dhici jiraa yidhi isaguna ma rumay jirin ba layidhi warkaasaa la yidhaah ama waxay ku soo degtaa l markaasi sida hadda loogaga warramaayo kufaarta ayay kusoo degtaa layidhi in maaragtay iku soo degtay ninka la yidhaahdo abu aalib waxaa qaba warkaasi cabdullahi ibnu cabaas iyo camar ibnu dinaar iyo saciid ibnu subayr wey waxaa kaloo layidhi mushrikiinta ay kusoo degtay jamaaca kamida ayay kusoo degtay ragga sidaas qabana waxaa kamid imaam ulkalabi iyo xasan ulbisri saasaa qaba laakiin siyaaqa aayadda hadda wuxuu keenayaa in markaasi ay kusoo dejiso abu aalib maxaa yeele abu aalib nabiga calayhi salaatusalaam cid dhibi kartaa ma aysan jirin intuu joogay cidna uma ogolayn inay dhibto isaguna ma raacaynin maxaa yeele waxaa soo arooray nabiga calayhi salaatusalaam ayuu la khidaabi jira abu aalibaa la yidhi oo weliba shicir kula khidaabi jiro wuxuu dhihi jiray walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diinahu dhihi jiray waxaan ogahay buu dhahay diinta muxamed inay diinta khalaa'iqda midda ugu khayr badan ay tahay diin ahaan lowla malaamatu ow xadaara masabatin lawajadtanii samhan bidaalika mubayina fasdac biamrika maa calayka kalaala xataa uwasida fi turaabi rahiinan ow dhihi jiray waxau dhihi jiraa la yidhi haddaanan ka baqaynin in lay dagaalo amase aanan cay ka baqaynin waxaad iheli lahaada maxamedow inaan maaragtay si fiican aan markaasi ku adeecoon kuu eh, raaco hase yeeshee taasaan ka baqayaahe amarkaaga la jahra cid wax kuu dhimi kartaahe ma jirto ilaa aniga waxa weeye dhulka laigoo duugayo carada aan ka gelayo intaanba noolahay cidi kulama hadli kartee waxaad doonta sheeg laakiin anigu waxaan ka baqayaa in waxa weeye wax layga sheego taasaan diidaaya oo qurayshu ay ceebayso abu daalibna waan ku tegi doonaahe sidii oo ku dhintay dee qofkaan ilahay khayr la doonin waa gooni markaasuu dhah ilaahay subxaana watacaala way nahinayaan qur-aanka raacitaankiisa amba dhegaysigiisa iyo nabiga raacitaankiisa iyaguna way ka dheeraanayaan marka arrintaasi yay dhib ku keenaysaa ayagay ku keenaysaa ilahay wuxuu ihi wain yuhlikuuna intaa naafiye weeye ma halaagayaan ilaa anfusahum naftooda mooye liana dararahu calayhim weeye arrinkaas dhibka ka yimaada ayaga ayuu ku dhacayaa wamaa yashcuruuna masa garanayaan buu hi ilaahay ah, dhibka ayaga ayuu ku dhacayaa marka waxa weeye dadaan dhibkooda aqoonin weeye walow goortale aad aragtidow dha ilaahi id waqti wuqifuu la soo joojinaayo cala naari naarta korkeeda la soo joojinaayo oo faqaaluu ay leeyihiin yaa laytanaa shallaysadayne nuradduna la celiyeena walaa nukadiba ma beenineen biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa wa aan ahaanay min almu'miniina kuwa mu'miniintaa ah, kuwa ka mid ah aan ahaane la ra'ayta amran fadiican weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu meeshaan nooga warramayaa oo markaasi laga xikaayoonayaa waxa gaalada ku dhici doona maalinta qiyaamo rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisana tasliye ayaa looga dhigayaa oo nabigaa ilaahay wuxuu leeyahay haddaad arki laheed saydka maxamedka ishaada aad ku arki laheed nimankan mushrikiintaa waxa ku dhacaya aakhiro amar weyn baad arki laheed wey amar weyn ayaad arki laheed ood adduunyadan waxay ku haayaan aad ugaga sabri laheed weye marka khitaabku waa nabigeena alayhi salaatu wasalaam sida maaragtay mufasiriintu ay yidhaahdeen weye marka hadda waxaa la leeyahay waxaa arrintaasi ay caddaynaysaa nabigana la leeyahay in macnaha shiddo badan ay u dambayso oo hadda waxa ay samaynayaan waxba inaysan maaragtay u taraynin alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walow goortana aad aragtidow ilaah yaa muxamedu sayidka maxamedka ahow id wakti wuqifuu macnaa curiduu weeye loo bandhigaayo amba lasoo joojinayo cala naari naarta korkeeda wanaxshuru lmut ilaahay subxaana watacaala eh, wanadaru haalimiina fiiha jisiyan waa tawdha ilaahay dhaalimiinta waxaa weeye ayagoo xirxiran ayaa waxaa la keenayaa jahanamo markaasaa afkeeda lasoo fariisinaya ayagoo afkahay marka markii ay arkaan xaaladooda laguna ridaayo naarta sida macnaha arrintooda u muuqato oo dhibaatade ayaa ilaahay ka warramaya subxaanau watacaala marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddii aad arki laheedow dha ilaahay marka la soo joojinayo naarta korkeeda oo faqaaruu ay leeyihiin yaa laytanaa shalaytadayne yaadan litambiih weeye nuraddu nala celiyeyna ma adduunye naloo celiyo hadde celintaana waxay codsanayaan in adduunye loo celiyo waxaana noo imaan doonta ilaahay inuu dhihi doono walow ruduu la laaadu limaa nuucan xataa haddii adduunye loo soo celiyo wixii laga reeba u laabanayaan marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxay leeyihiin nala celiyeyna nuraddu nala celiyeena adduunye naloo celiyeyna walaa nukadibu iyo walaa nukadiba waa la akriyaa haddii walaa nukadiba la yidhaahdo oo wanakuuna la yidhaahdo waa isku wada cadsan tahay walaa nukadibu haddii la yidhaahna waxa weeye war musanaf oo bilaabanayo weye oo waxay leeyihiin ow dha ilaahay haddana walaa nukadibu beeni mayno biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa wanakuunu waxaan ahaanaynaa min almu'miniina mu'miniinta kuwa ka ah ayaan ahaanaynaa haddii labak labada la nasbiyana jawaabu tamaniyay taallaa weye walaa nukadiba ma beenineen biaayaatina biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa ma beenineene low maana la celiyay leeyihiin wanakuuna waxaan ahaa lahayn min almu'mina kuwa rumeeya haddaad arrintaas arki laheed owdha ilaahay la ra'ayta amran fadiican weeye marka hadda weliba saas la yidhaahdo waxaa la soo qadarayaa mar walba maxaa la soo jawdu waa la soo qadaraya jawaabulow markaasi maxduuf waaye amar oo adag baad arki arkilahayd ama arrin toolxun oo nimankaas ku jeysan oo aad iyo aad u ba-an ayaad arki lahayd nabiga leeyahy bala ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala bashaan waxaa weeye raabil intiqaali weeye oo waxa weeye iimaankaan hadda ay raadinayaan oo tamanigaan laga fahmaayo ayaa la burinayaahoo waxba kama jiraan leeyahay maalintaas iimaan la sheegtaa wax tari maayo cidina ay celi markaasuu dha ilaahay bal iska daaye badaa waxaa u daahiray lahum ayaga maakii kaanuu ay ahaadeen yakfuuna kuwa qariya min qabl hor waxyaabihii hore ay u qari jireen ayaa u u leeyahay markay sidaan leeyihiin ah, oo waxa weeye waxay yidhaahdeen wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin markay sidaas yidhaahdaan ayaa jawaarixdoodu ku markhaati kacaysa markaas kabacday waxay tamaninayaan in adduunye loo celiyo alla wuxuu idhi subxaanahu watacaala balan badaa waxaa u daahiray waxaa u muuqda weeye af soomaaliga lahum ayaga maakii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna kuwa qariyo min qabl hor waxyaabihii ay qarinaayeen le hadda waxaana soo marin inay leeyihiin wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin hadda waxay codsadeen in adduunye loo celiyo haddii adduunye loo celiyana waxba inaysan ku dheefayn ayagoo naasi soo arkay adduunye haddii loo celiyo inaysan waxba ku dheefayna ilaahay noo sheegaya maxaa yeele hidaayadu min allaahi weeye qofkaan haddaan ilaahay khayr la doonayn wax kasta oo lagu cibro qaata hadduu arko waxba ku dheefi maayo markaasuu dhaha ilaahay subxaana watacaala walow goo rujuul la celiyow dha ilaahay farlan weeye laysma celi maayo hadda qof aakhiro taga laga soo celi maayo laakiin low la qadarow dha ilaahay walow goo rujuul la celi lahayow dha ilaahay lacaaduu waxay u laaba lahaayeen limaa kii nuhuu laga reebay anu isaga haggiisa lacaaduu waxay u laaba lahaayeen limaa nuhuu anu wixii laga reebo sharkiya wainahum ayaguna ayuu dhi ilaahay lakaadibuuna waa kuwa been sheegaa been bay sheegaayeen waxyaabahan eeyaboohaayeen ay leeyihiin waanu rumaynaynaa kaadibiin wayow dha ilaahay wainahum ayagu lakaadibuuna waa kuwa been sheegaaya wacdigoodaas bay ku been sheegaayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeenw dha ilaahay kuwii bacsiga inkiraayey in hiya maa hiya alxayaatu nolole ma aysan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane addunyaa oo dhow wamaa naxnu anagu mana bimabcuufiina kuwa la soo bixinayno minhum saas ilaahay waxaa ilaahay nooga warramaya subxaana watacaala sida waxaa weeye qiyaamada iyo baxsiga ay u inkirayaan ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa munkarulbacsiga ahay in hiya intaa naafiyo weye waxay anfinaayaan waxay anfinayaan xayaato oo markaasi ee bacda almawd ah xayaato oo bacda almawd ayay anfinayaan marka waxay yidhahdeen in hiya maa hiya alxayaatu nolole ma aysan ahanin oo wax nololo ma jira ma jirto nolole ma jirto ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane addunya u dhow xayaatada hadda adduunyado aan ku neel noolnahay nolol ka dambaysa ma jirta yidhahdeen horta waxa weeye taas oo dhan geeri waa rumaysan yahay laakiin wuxuusan rumaysnayn maa bacda almowt weye wamaa naxnu annagu mana nihina yidhaahdeen bimabcuusiina kuwa lasoo bixinaayo oo qiyaamo ina lasoo bixiyo la xisaabaayo ma nihin sidaasay yidhaahdeen mar labaad ilaahay wuxuu yidhi walow goortana aad aragtid cid wakti wuqifuu la joojinaayo amase loo bandhigaayo calaa rabbihim rabbigooda la ra'ayta amran cadiima weye amar weyn baad arki laheed ilaahay subxaanahu watacaala xisaabkiisa marka loo bandhigaayo oo waxa weeye xisaabka iyo su-aasha loo bandhigaayo meeshaan waxa weeye waxaa markaasi maxduufa ha layidhi mudaaf weye taasaa lasoo qadarayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walow goortana aad aragtidow dha ilaahay in wakti wuqifuu loo bandhigaayo calaa rabbihim calaa xisaabi rabbihim ayaad dhigi kartaa ama rabbigooda su-aashiisa amar weyn baad arki lahayd amar weyn baad arki lahayd ow ilaahay qaala ilaahay wuxuu yidhi markaas oo ilaahay wuxuu leeyahay calaa lisaanilmalaa'ikati alaysa haadaa kanu soomahan oo baxsiga iyo xisaabka bilxaqi xaq soo alaysa soo maahan midkaan oo baxsiga sow ma ahan maaragtay ah. xaq soo maahan bilxaq xaq soo maaha qaalu waxay yidhahdeen owl ilaahay bal ahaa wa rabbiga inaan ku dhaaranay xaq weeye sidaa hadda meeshaan way ictiraafayaan qaala ilaahay markaa wuxuu leeyahay faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum ad ahaateen tadfuna kuwa kufriya cadaabka dhedhemiya faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisa kuntum ad ahaateen tadfuna kuwa kufriya qad xaqeeqee khasire ladiina kuwa way khasaareen ow ilaahay kadab uu beeniyey biliqaa'ilahi ilayla kulankiisa waa kuwa hadda laga soo waramaaye xataa idaa watigii jaa'atum saacatu saacadday u timiday dartatan kedo qaaruu yidhaahdeen yaa xasratanaa shalaytadayne ah, shalaysadayne calaa maa shay korkiisana aan ka shalayto hayno faradnaa aanu soo gaboodfalnay fiiha adduunyada saasay leeyihiin walxaal ayaguna yaxmiluuna ay xambaarayaan owsaarahum colasyaalkooda calaa duhuurihim dhabayaalkooda ay ku xambaarayaan alaa hooy saaa ah waxaa xumaadowdha ilaahay maa yaziruuna waxay xambaarayaan marka waxaa weeye aayaddan waan ku celinaynaa casharkeenna dambo halkaas ayuu casharkeen noo joogaya wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo koowaad oo suuratu lancaam ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii munkarulbaxiga ahayo baxiga inkiraayey aqwaashoodii ayaa ilaahay nooga soo warramay iyo maalinta qiyaamo sida xuja igu oogmayso sida waxaa weeye dembigooda ay u ictiraafayaan marna waxaa weeye u inkirayaan ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay marka alla wuxuuna soo yidhi subxaana watacaala casharkeena casharkeenna ugu dambeeyey haddii aad arki laheed ow dha ilaahay sayidka maxamedka marka rabbigooda xisaabkiisa loo bandhigaayo arrin weyn baad arki laheeday ilaahayna wuxuu leeyahay calaa lisaani ilmalaa'ikati isagoo haydaasaynaya sow baxsigan iyo xisaabkan hortiina yaallaahu xaq sow maahan waxay leeyihiin haa rabbiga inaan ku dhaaranay xaq weeye ilaahay markaa wuxuu leeyahay cadaabka dhedhemiya sababtuna waxa weeye inaad kufriseen oo adduunyada aad ku kufriseen alla wuxuu dhahay way khasaareen buu buudha ilaahay kuwii ilaahay liqiyiisa beeniyey markii waxaa weeye saacadda ay u timiday si kela ay ugu timiday yidhaahdeen salaysadayne haadaa awaanuki faxduri weye ah, qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay yaa xasratanaa shalaysadayne markasaas waxaa weeye saa uruusoo shidatu ta'alum weye xanuunti aad iyo aad u daran oo nijahana majaas weye oo aanu ka shallaysoohayna waxaan kusoo soo gabood falnay adduunyada dhexdeeda wal xaal ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala ayay sidaas leeyihiin hum ayaguna yaxmiluuna ay xambaarayaan awsaarahum dimbiyaashooda weeye calaa duhuurihim dhabaryaalkooda ay ku xambaarayaan ayagoo waxa weeye dembigoodii wata ayay hadalkaas leeyihin o ilaahay ah, ayagoo dembigoodii watay saas dhahayaan oo waxa weeye dunuubta ayaa waxay u imaanaysaa cinda albaxsi yaa layidhi ayadoo suurad fool xun ah ayaa qofka dembigiisu imaanaya oo qarmoon markaasay dusha ka fuulaysaa sida axaadiista saxiixa soo aroortay markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin yaa xasratanaan shallaysadayne calaa maa shayna aanu ka sallaysoonayno farradnaa aanu gaboodsalnay bihaa fi dunya addunya aan kusoo gaboodsalnay wal xaal ayay sidaas leeyihiin hum ayaguna ayuu dha ilaahay yaxmiluuna ay xambaarayaan owsaanahum dembiyaashoodii calaa duhuurihim dhabayaalkooda ay ku xambaarayaan alaa hoy saa'a waxaa xumaadow dha ilaahay bi'sa waxaa baas lahaaday maa yaziruuna waxay xambaarayaan xamluhum haadaa weye almafsuusu bidami ayaa maxduufa waxaas ay xambaarsan yihiin ayaa xumaaday marka hadda waxaa ilaahay noo sheegayaa inay dembigoodii ayagoo dusha ku jira ay imaanayaan sida axaadiista soo aroorsane dembigoodii ayaa dusha ka korayaa la yidhi waxaa la sheegay oo axaadiista soo aroorta ay tahay waxaa weeye xadiiska axaadiista waaweyn baa dhigaye waxaa la yidhi mu'minku ayuu dhahay rasuulkeenu markuu qabrigiisa ka soo baxo istaqbalahu axsanu shayin suuratan waadyabu riixan muuminka markuu qabrigiisa ka soo baxo waxaa soo qaabilaya shaykan ugu wanaagsan xagga suuradda oo uga caraf badan xagga riixda markaasu wuxuu leeyahay shaygaasu hal taxrifunii may garanaysaa war may garanaysaa markaasu wuxuu leeyahy laa ku garan maayo markaasu wuxuu leeyahay anaa camaluka saalix waxaanahay camalkaagii wanaagsanaay oo adduunyada aad ku samay jirtay farkabni kor dusha iga eh, maaragtay iga fuul faqad daala maa rakibtuka fi dunya waxaa aad iyo aad u dheeray intaan adduunyada dusha kaa saaraay maxaa yeela camalka saalixa iyo cibaadada la suubinaayo waxa weeye qofka ayagaa dusha ka saaran adduunyada markii la joogo maxaa yeele cibaadadu waa shay culus oo mashaqa weeye markaa dee waxa weeye adiga ay ku saaran tahay maalinta qiyaamay ayaduna gaadiid kuu noqonaysa shayga shahwadaahune waxa weeye qofku isaga ayaa saaran maxaa yeele shahwada iyo hawaa nafsiga dadku say aragtaad aragtay u jecel yihiin marka waxa weeye qof gaadiid saaran oo qodax aan arkayno dhul aan ku joogsanaynoo hawadaas tala lagu wada weeye adduunyada laakiin maalinta qiyaamuhu ka shallaayi doona aayaadusha isna laga fuulaya marka walax maalinta qiyaamo gaadiid kuu noqonaya in la tabco taasaa laabud ah weeye marka rasuulkeennu nuuri calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay camalkii saalixaay oo suuraddaas suuratan u wanaagsana dusha aniga iga fuulow leeyay intaana dunida ku saaray ayaa badneed marka waxayna ilaahay qowlkiisa macnihiisa tawdhayo nabigu uu shaahidsaday yowma naxsuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda waxaad xustaa layidhi nabigu calayhi salaatusalaam markaan mustaqiin muttaqiinta soo kulminayno oo allah raxmaankaan usoo kulminayno ayagoo wufuuda weeye wufuudda waxaa laga wadaa rugbaan weeye camalkooda waxa ay korsan yihin oo gaadiidkaani waa camalkooda saalixa weeye wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatusalaam kaafirka waxaa soo qaabilaya qabriga markii waxa weeye uu ka soo baxaayo aqbaxu shayin suuratan wa amtanahu riixan shaykan ugu suura ku foolxun oo ugu qarmuun xagga riixda ayaa soo soo qaabilaaya aad iyo aad u foolxun markaasuu wuxuu leeyahay hal taxrifunii may garanaysaa markaasuu wuxuu leeyahy la ku garan maayo mar marmar xataa riwaayada waxaa soo arooray maa aqbaxa suurataka ayuu leeyahay wa antana riixaka maxaa suuradaada fool xumeeyey oo riixdaada qarmoon badiyou leeyahy markaasuu wuxuu leeyahy waxba hay sheegsheegine anaa camaluka alkhabiis camalkaaga xumaay ood adduunyada ku samay jirtay ayaan ahay daalamaa rakabtanii fi dunyaa waxaana dheereed intaad adduunyada isaaran tahay anaa dusha kuu wadii jiray fa anaa arkabuka maantana anaa ku koraayu leeyahy markaasuu dusha ugaga deganayaa nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatusalaam ilaahay qowlkiisa macniisa weeye wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurim oo aayaddan hadda aynu akrinayna maalinta qiyaame imaanayaan ayagoo waxa weeye dembigood dusha uu ka saaran yahay marka imtixaankaas iyo mashaadaa'iddaas iyo waxa weeye wanaaggaas ayaa qiyaamo jiraayo dadku waxa weeye un qaybahaasay kala ahaanayaan marka taasaa ilaahay noogaga soo warramay meeshaan hadda waxaynu ka gelaynaa casharkeenna adduunyada tan oo lagu shuqloomo inay shay cayaar ay tahay weye oo waxba faa'iida aysan lahaynin in daacada ilaahayna laga mashguulo adduunyo kaliya maaragtay laga dhigto hawl waa shay toolsumaa weye taasaa ilaahay noogaga digaya oo waxa weeye ishtiqaal oo xayaatudunya lagu shuqloomo daacada ilaahayna loogaga tago waxa ay tahay baa ilaahay noo sheegaya alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wama alxayaatu noloshu ma ahanow dha ilaahay addunyaa oo dhow ilaa lacibun cayaar mooye wamal xayaatu noloshu ma aanowdha ilaahay waxaa laga wadaa adil ishtigaalu bihaa weye xayaatu dunya oo lagu mashguulo ilaa lacibun ciyaar mooye wa lahwun ciyaar mooye lacibka iyo lahwu waa wada ciyaar laakiin culummadu waxay yidhaahdeen lacibka waxaa la yidhaahdaa lecbu sibyaan weye caruurta ciyaartooda caruurtu maanta meel hadday isugu tagaan wax walboo qasima ay soo qaadayaan wax walba ku cayaarayaan wasaqada dhibaatada ayagoo saas ugu mashquulay oo ku dhibtooday ayay meel cadtay uga tegayaan marka adduunye lagu mashquulo waa un saasoo kaleo wax ciyaal ku ciyaaray u aado yeeli maayo hadhow ciddiisa iyo guriga markuu xasuusto waa ka tegayaa isagoon wixii markaasi u aaba yeelin adduunyana sidaas weeye lahwigana waxaa l lahwul fuhuula la yidhaah dadka odayaasha ah oo waxmagaratada oo jarta iyo saxda meelaha ku dheela iyo waxyaabahaas u fadhiya kuwaasoo kalantood waxay samaynayaan ayaa lahwi la yidhaah ayaga laftirkooda caruurtoo kale weyo waxaas meel cabday wada tegaayaan ayagoo adduun iyo aakhira waxay ka helaan aysan jirin bal xataa ku khasaarayo meeshaas lahwi ugaga dhacaayo hadal xumaa uga dhacaya waxa weeye wax nafciyoo adduunyo ama aakhira ay ka faa'iidaysaa ma jirto wey laakiin waxaa lihi daacaadka iyo wixii loo kaalmaysanaayo oo adduunyo lagu maskuulo oo waxa weeye daacada iyo wixii loo kaalmaysanaayo adduunyaha ayagu waxaa la yidhi fa min umuuri alaakhirati cumud yihahdaan umuur alaakhira kamid ka yihiin oo adduunyada inaad uwaga shuqloonto waxaad daacada u kaalmaysanayso ilaahay khidmadiisa waxaad u kaalmaysanayso taas umuurulaakhira ka kamid noqonaysa oo macnaha waxaa laga wadaa ana alishtiqaala fi lxayaati dunya weeye xayaatada adduunyada lagu mashquulo can khidmati illaahi wa daacatihi ayaa lacib iyo lahwi ah layidhi ee hadda meeshaan ma ahan baa layidhi mutlaqu alxayaati dunya aa lacib iyo lahwi ah loolama jeedaa layidhi wixii sida hadda aan sheegayno loogu dhowaanayo alle waxa weeye masracatun lilaakhirati weeye aakhira beeteedi waayo wixii loogaga fogaanayo ilaahayna waxaa weeye khasaaro iyo nadaamay noqonayaan marka waxa ilaahay daacdiisa loo kaalmaysanayo wax wanaagsan oo aan dhibaato lahayn oo loo baahan yahay weye maxaa yeele qofku waxa u baahan yahay wax khidmada ilaahay uu ku galo wala daaru daarkii ow dha ilaahay subxaanahu watacaala alaakhiratu oo dambo jannadaa loola jeedaa wala daaru daartiowdha ilaahay alaakhiratu oo dambo oo jannadi ah ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna shirkiga ka dhowrsanaya liladiina kuwa ayuu dha ilaahay yattaquuna dhowrsanaya oo shirkiga iyo macaasida kuwa ka dhowrsanaya daarulaakhira u khayr badan qofka muuminka aakhira u khayr badan maxaa yeele daarulaakhira manaaficdeedu waxa weeye waa mid khaalis ah layihi oo oo waxyaaba calawa soo geli maayaan weeye haddana waxa weeye cizigeedu waa daa'im aakhiro cizi daa'im daa'imaha la helayaa laakiin adduunye cizi daa'ima laga heli maayo maxaa yeele adduunyada haddii waxa weeye mar cizi lagu siiyo oo maqaam iyo madaxtinimo iyo maal iyo lagu siiyo waxa weeye mararka qaarkood waxaasina kaa baaba'aan ayaa waxaad arkaysaa ayagoo wixii aysan joogino cizi daa'ima adduunye laga heli maayo markaasuu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala daarta aakhira ayaa waxay u khayr badan tahay kuwa macaasida ka dhowrsanayo afalaa yacqiluuna saw garan inay arrinta saas tahay ama afalaa tacqiluuna saw garanmaysiin saas la yidhaahdo marka arrintaas garta weye aakhirada ayaa khayr badan mu'miniinta qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay naclamu waxaanu ogsoonnahay annahu shaniya layaxzunuka inuu ku murjinaayo alladii midka yaquuluuna ay ku qawlayaan mushrikiintu oy ku leeyihiin oo tagdiibka fa inahum ayagu buu dha ilaahay kuwaa mushrikiintaahu laa yukadibuunaka ku beeri maayaan adiga nebi maxamed oo cayntaada kuu beeri maayaan hase yeeshee ayuu dha ilaahay walaakina adaalimiina kuwa daalimiinta ahaw dha ilaahay biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka yajxaduuna kuwa diidaayo wey ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qad xaqeeqeen naclam waanu ogsoonahay aayaddan waxaa la yidhi qasadka laga leeyahay waxaa weeyaa la yidhi iyo aayadaha ka dambeeya nabigaa tasliya looga dhigaya nabiga ayaa lagu sabr siinaya waxyaabaha gaalada uga imaanaya oo dhibaatada ah ayaa ilaahay tasliye uu ka siinaya takdiibka ay beeninayaan iyo qayrkiisaba weye haddana gaalada tahdiid guulguulay u tahay waa la guulguulayaa si waxa weeye ay usoo laabtaan weye qadaan markaasi waa xarfu taxqiiq weye ah, waxay la macno tahay qad yaclamu llahu almucawiqiin oo kale weye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qad xaqeeqe ah naclam waanu ogsoonahow ilaahay ah. inahu shaniye iyo anahu labada waa la yidhaha inahu shaniye layaxzunuka inuu ku murjinaayo ou tiiraayo ku gelinaayo alladii midka yaquuluuna ay ku qowlaayaan oy adiga kugu leeyihiin kufaarta oo tagdiibkaa weeye fa innahum ayagu ayuu dha ilaahay kufaarta laa yukadibuunaka ku beeni maayaan fa innahum ayagu yowdha ilaahay laa yukadibuunaka adiga ku beeni maayaan oo waxa weeye sir ahaan hoos haddii loo galo adiga nebi maxameduu kuma beeniyow haayaan licilmihim annaka saadiqun maxaa yeele waxay og yihiin inaad caddaad tahay nebi maxamed inaad run sheegeysa inaad run sheegeysa maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla intaan risaaladan lagu soo dejin waxay dhihi jireen maxamedulamiin ay dhihi jireen oo wax walba saasay ogaayeen laakiin waxa weeye doonintan iyo nacaybka rasuulka calayhi salatu wasalaam waxa u keenay waa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa kitaabka allay diidaayaan taasaa marka ilaahay leeyaho beenintu adiga ma ahan buu le ilaahay laa yansibuunaka ila alkadib weeye adiga been kuu nisbay maayaan hase yeeshee ayuu dha ilaahay walaatina aalimiina kuwa aalimiinta ahu dha ilaahay aalimiintu ayuu dha ilaahay subxaana watacaala ah, biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka ayay yajxaduuna diidaayeen oo arrintan waxa keenay dhibkaahu aayaadka allaysan ogolayn nimankaan aayaadka ilahay bay diinayaan diidayaan wala wallaahiy weli tasliyadiia socota wala wallaahiy qad xaqeeqe ayuu dha ilaahay kudibad waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay haddii arrintaas ay dhacday adiga wax kugu kooban maaha walaqad xaqeeqee dibad waa la beeniyow dha ilaahay rusulun rusul ayaa la beeniyey oo min qablika adiga hortaada ahaatay fa sabaruu rusushaasu way sabreenow dha ilaahay fa way sabreen rusushaasu calaa maakii ayay ku sabreen kudiguu lagu beeniyey way ku sabreen wa uduu waa la dhibay rusushow dha ilaahay xataa ataahum intuu waga yimaado nasruna nasrigeen uu yimaado oo qoonkoodii dhibaaye laga halaago adiguna sabir baa la leeyahay xataa ya'tiyaka nasr weeye intii nasri kaaga imaanayo nimankan laga halaagaayo oo ilaahay baabkaaga furaayo waxaa weeye sabir baa leeyahay qof kastoo hadda dacwadii nabiga calayhi salaatusalaam wada sidaas oo kale weeye maxaa yeele qofkaad jidkiisa qaado qodaxdii ka mudday jidkaas adigana way kaa mudaysaa taasaa markaasaa loola jeedaa marka hadda ka hor waxau dhahay baa layidhi ninka layidhaha abujahal nagu ku dhahay inaa laa nukadibuka maxamedow annagu adiga maxamed kuma beenow hayno walaakin nukadibu ladii ji'ta bihi waxaan ka beeninaynaa waxaad keentaan kugu diidannahay ee adiga ahaan annagu waanu ku naqaanaa kumana diidanin laakiin waxa weeye waxaad keentaanna dhibaayo marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala isagoo rasuulkiisa tasliyo siinaya walaqad xaqeeqee kudibad waa la beeniyey rusulan rusul ayaa la beeniyey oo min qablika adiga hortaada ahaaday fa sabaruu rusushaas way sabreen buu dha ilaahay rusushaas way sabreen calaa maa shay ayna ku sabreen kudiguu lagu beeniyey wixii lagu beeniyey ayay ku sabreen wa uduu waa la dhibayow dha ilaahay rusushaas waa la dhibay xataa ataahum inta ugaga yimaado nasrunaa nasrigaynu ugaga yimaado oo laga halaago ummadahoodii walaa mubadila bedelid ma aysan ahaanin buu dha ilaahay likelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo kelimaadka ilaahayna lama bedelaayo weye waxa ilaahay uu yaboohay la bedeli maayo ilaahay mawaaciidullah ayaa loola jeedaa oo nasri ah lama bedelaayo maxaa yeele ilaahay waa taw dhahay walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waxa weeye kelimadaynu waxay u dhaqday addoomankayna mursaliinta waxaana weeye in loo gargaaraayo marna alla waa taw dhahay suuratulmujaadala aakhirkeeda kataba allaahu la aglibana ana wa rusulii ah, ilaahay wuxuu qoray oo ilaahay subxaana watacaala uu qadiray aniga iyo rusushaydu waanu qaayib noqonaynaa markaasuu dha ilaahay walaa mubadila bedelidma aysan ahaanin bikelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelaayo wixi alla uu yabohay lama bedelayo sidooda isu imaanaya marka haddii waxa weye dhibka ay kaa day waayaan sidii qolooyinka hore loo halaagay ayaa ayagana loo halaagaya walawallaahi haddana ayuu dha ilaahay qad xaqeeqee jaa'aka waxaa kuu yimiday minnaba ilmursaliina kuwii la diray akhbaartoodii waxaa kuu yimiday wax qalbigaagu uu ku degi karo maa yaskunu bihi qalbu ka weeye walaqad xaqeeqee jaaaka waxaa kuu yimid ow dha ilaahay min naba'i lmursaliina rusushii la diray akhbaartoodii waxaa kaaga yimid wax qalbigaagu uu ku degi karo oo qalbigaagu uu ku xasili karo ayaa kaaga yimid maxaa yeele waxaa laguu sheegay waxyaabihii ay la kulmeen rususha ilaahay arrintaas marka waxaa weeye saas ogow wa in kaana haddow ahaadow dha ilaahay kabura mid weyn calayka korkaaga icraaduhum jeesadkooda nimankan oo quraysha ah, jeesadka ay kaa jeeseen iyo wixii soo raacaba haddii arrin weyn ay kula tahay maxaa yale nabigeena calayhi salaatusalaam iimaankooda ayuu xariis ku ahay aad iyo aad buu ugu dadaalayay ayaguna marka saasay uga soo horjeedaan markaasuu ilaahay rasuulkiisa u dhimrinayaa wuxuu leeyahay wain kaana haddii uu ahaaday kabura mid weyn calayka korkaaga icraadum jeesadkooda fain istaطacta haddaad karaysi saydka maxamedka ahow an tabtaqiya inaad dalabto nafaqan jeexjeexowdha ilaahay fi ardi dhulka dhexdiisa ow ambase kullaman salaam jaranjar fi samaai samadana maaragtay aad u dalbaysid oo samada aad u korto oo fata'tiyahum aad ula timaado biaayatin aayad aad ula timaado waxay igu rabaan ah fafcalaa meesha ku daqa jawaab maxduuf weeye yeel haddaad yeeli karti walow shaa allaahu alla haddou doonaayo hidaayadooda ilaahay la jamacahum alla wuxuu ku kulmi lahay cala alhudaa hanuunkoo ku kulmi lahay laakiin ilaahay subxaana watacaala arrintaas ma doonin falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin kolka min aljaahiliina kuwa arrintaas ka jaahila mid ka a ah ha ahaanin ayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaa ilaahay subxaana watacaala ugaga warramayaa nimankan xaaladooda iyo xaaladda nabiga calayhi isalaatu wasalaam say u kala duwan tahay oo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka waramayaa in isagu iimaankooda uu ku dadaalayo ayaguna waxba aysan u aaban yeelaynin ha isku dhigin baa leeyahy marka rasuulka alayhi salaatu wasalaam sabab nusuulka aayaddaanne waxa u ahay baa layidhi nin la dhihi jiray xaras ibnu caamir ibnu nufayl ibnu cabdimanaaf ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam u yimidaa la yidhi isagoo rag kaleentoodoo quraystana ah ay la socdaan weye kolkaase waxay yidhahdeen maxamedow waxaad noo keentaa aayad ilaahay agtiisa nooga keen oo aayad mucjisaan noo keen bay yidhaahdeen sidai ambiyadii adiga kaa horeysa ay samay jirtay waanu kuu rumayhaynaa alla markaas wuxuu diiday inuu aayad u keeno oo waxay iyagu ikhtiraacanayaen markaasay ka jeesteen baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasaa marka nabiga dhibtaa la yidhi maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay shadiid ulxirsi u ahay dadaalkiisa ayaa daray calaa iimaani qoomi qoomkiisa iimaankoodu aad y aad ugu dadaali jira aasuu dhah ilaahay eh, laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'mina ra'uufu raxiim rasuul naxariis badan u yahay rasuulkeena alayh salatsalaam oo cid markaas ummadiisa inay cadaab gasho ma uusan doonaynin laakiin haddameesa ilaahay qadarkiisa wuxuu ku doreesaday inaan dadkan waxaweeye aysan markaasi janno aysan wada gelin oo markaas weliba muxramkoodu ahlunaar ay yihiin marka waxaa la yidhi markay aayad su-aashaan nabiga calayhi salaatusalaam wuxuu jeclaan jiray in ilaahay uu ku soo dejiyo asagoo damcayo iimaankooda marka aayadda anaa soo dejaalayey wain kaana kabura calayka ixraabumaa soo deji ayaddaa markaa daa waxay ixraabu unaaday intu waa xarku shardi weeye kaanana ficil maadi weeye oo ficlu shardiya isinkeedii lamiir lamiiru shacni weeye kaburana waxaa weeye waa ficil maadi weeye icraaduhumna markaas waxaa weeye faacilkii waaye jumladu markaas waa khabaru kaanay noqonaysaa laakiin sidaa maaragtay ah, waxaa kaloo fiican ba la in icraaduhum la yidhaahdo waa ismu kaana oo mu'akhara weye kaburana markaas waxaa weye jumladaas khabarkiiwa muqadama wey la wey faacilu kaburana laga dhigo lamiir u noqonaya icraaduhum weye ah. inkastoo marka waxaa la yidhi maaragtay ah, mu'ahar uu yahay xagga lafdiga haddana muqadam uu yahay xagga khudbadaa layidhi taasuna hataa way dhacdaa alla markaa rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wain kaana haddau ahaada sayidka maxamedka ahow kabura midku weyn calayka korkaaga ixraadun jeesaskooda oo islaamka ay ka jeesteen fa in istadacta haddaad karaysid maba karayside an tabtagiya inaad dalabto nafaqan jeexjeex weeye tanaban weeye nafaqa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa tarab weeye waxa weeye shaqun fi lardi weeye waa god markaasi hoos ardada maaragtay uga qodanoo hoos oo marka dhulka hoos sii gulaaya weye nafaqana waxaa la yidhaha sarbiga oo naasidka ahaa la yidhaha waa godka markaasi dhulka hoos u gelaya weye waxaa ka mid a ah, annaafaqa ayaa ka mid ah. naafaqada waxaa la yidhahdaa axadu abwaabi xujati lyarbuuca la yidhaha bahasha la yidhaha gabsaska godkeeda ildihiisa mid kamida ah ayaa la yidhaha maxaa yeele bahalkan gabsaska la yidhaha waa bahal xiilo badan weeye oo yarbuuxu waxaa la yidhi dhulka ayuu qodayaa god oo dheerow hoosu qodayaa markaas wuxuu u yeelayaa laba albaabo u yeelayaa ama saddex ayuu u yeelayaa marka wuxuu ugu yeelaayane wuxuu isleeyahay midkan haddii lagaaga soo galo midkaan kale ka baxo isleey haddii kan lagaaga soo galo midkaan kale ka baxo leey waata hadda marka waxaa weeye munaafiqiinta hadda munaafiq macnaha waxaa laga soo qaatay naafaqaadaas maxaa yeele labagelo waaye oo waxaa weye munaafiqu mar walba waxaa weye weji ayuu meel ku galaa weye marka hadda nafaqu kaas weye ow ambasa fil ardi dhulka dhexdiisa ahadow dha ilaahay ow ambasa sullaman salaam ayuu dha ilaahay ama jaranjar weye oo fi samaa'i samada aatay macnaha mafcadan weye mid la koraayo si bisamaa'i samada loo koraayo oo hadda waxa weeye dadka qaarkiis way idhaha waxaad cirka jaranjaro saaray yidhahdaan oo fataatiyahum aad la timaadid biaayatin aayad nima iktaraxu weye waxa ay u ikhtiraacnayna ah. fafcal weye jawaadi maxduuf weye macnaha waxaa laga wadaase hadda rasuulka calayhi salaatuasalaam dagaal la dagaalaayo maahan laakiin nabiga waxaa ilaahay naf ou ku dagaalayaa naftaada ha dhibinaa leey naftaada hadhawin baa leeyahay macnaha waxaa laga wadaasaa la yidhi innaka laa tastadiicu daalika arrintaas maxamedow ma karaysin fasbir marka iska sabra xataa yaxkuma allaahu intii ilaahay uu ka xukminaayo arrintaas waxaa weeye awood umalihide malihide waxa weeye intii ilaahay ka xukminaayo adigu sabar baa la leeyahay hawsha ilaahay yaddiisay ku jirtaa xaqiiqada qofkau hanuuninaya ilaahay isagaa hanuunaya qofkau baadiyeyna alla isagaa baadiyeynaya marka waxaa la leeyahay arrinta adiga ha isku dhibin nimankan hawsa ilaahay subxaana watacaala u taala adigu sawr baa ley dhibaatadooda ku sawr baa ley walow shaa allahu alla haduu doonaa dha ilaahay haddii ilaahay hidaayadooda kuwaan uu rabo ma doonaaye weeye markaas lajacalahum wuxuu ka yeeli lahay cala alhudaa hanuunka lajamacahum aan dhihi lahay lajamacahum waxaa ilaahay uu ku kulmi lahay cala alhudaa hanuunka haddii ilaahay subxaana watacaala uu doonayo hidaayadooda kulligood wuxuu ka dhigi lahay dad hanuunsan weye waxaa meesha ku jirta walaakin lam yasha daalika laakin ilaahay taas ma uusan doonin ilaahay hanuunkooda ma uusan doonin marka waxa weeye sidaas daraaddeeda ayaa iimaan laga waayey marka dadaan ilaahay hanuun la doonin waxba ha kalifin baa leey adugu ha isku dhihin baa leey ha isku dhihin baa leey rasuulka alayhi salatu salaam maxaa yeele qof aan ilaahay kayr la doonayn waxaad ka dhihi karta ma jirta adiga wax kasta daad keento wamaa tugni l wanuduru can qowmin laa yuuminuun ilaahay aayado iyo waxa weeye nuduru waxba ka tari maayaan dad aan rumaynaynin marka hidaayadu inay min minallaahi ay tahay oo qadar ilaahay oo azaliya ay tahay ayaa ilaahay ka warramayaa cidaan horay alla wax ula doonine inaysan macnaha adduunyadan waxba aysan ku taraynin hanuun la hanuunsha waxba uusan ku taraynin markaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala arrintaas alla ma uusan doonin ah, ilahay arrintaa ma doonin waa istisna markaasu ayaa laga wadaa walaakin lam yasha dalika weeye waayahay ilaahay baan doonay hanuunkooda oo hanuun baan ilaahay la doonayna marka saasay u rumay waaye falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin sayidka maxamedka aho ayuu dha ilaahay min aljaahiliina kuwa ka jaahilka arrintaas ha noqonin buu dha ilaahay ee arrinta saasaa lagugu sheegaye sidaa u ogow sidaasna ugu soo arrinta weye ay aladiina laa tasliima lahum weye ha noqonin kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa waxaa weeye arrintaas aanan ka nabadgelayn oon u hogaansanin weye naftaada hadhibin baa leeyahy markaas si maaragtay ah, daladii maktaraxuuhu waxay ikhtiraaxanayaan inaad dalato weye fainahum laa ma rumaynaayeen oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu sheegayaa xataa waxaas hadii la helo inaysan rumaynin maxaa yeelay iimaanka qofka ilaahay uu la doonaayo sidiisaba wax yarbaa isaga filan qofaan khayr la doonayne ilaahay uusan la doonayn wax kastoo la keen waxba ku dheefi maayo qofka khayrka alla la rabana arrintiisu waaba iska fududaaba oo qof markaasi waxa weeye dhibaatala ma ahan marka waxaa aayaddaas ilaahay noogu sheegayaa wax walba inay azali ay yihiin laakiin hadda iyaday saas tahay waxaa weeye waa la wedayaa hanuunka waa la wedaya dadka waa la hanuunayaa maxaa yeele annagu ma naqaano qof ilaahay hanuunka uu la doonay iyo qof uusan la doonin ma naqaano annagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga waxbaa loo waxyoonayay oo waxibaa u socday oo waxaa dhacaysay qofkaan khayr ilaahay la doonin hadda nimankaan oo hadda aan ka soo warrannay nin hadda iyaga ka mida oo maaragtay rumeeye ma jiro in markaasi nabiga loo sheego laakiin qo dadkan muuminiintaas ayagu waxa weeye hidaayada iyo dadka irshaadintiisa ayagu waa iska wadaayaan maxaa yeele wixii khayr ilaahay la doonaayane meeshaasay soo gelayaan kii aan ilaahay khayr la doonayne asaguna halkaasuu gelayaa marka sidaas ayaa waxa weeye dalaalada waa la wadayaa in dadka wax la tusiyo waa la wadayaa laakiin waxaa meesha ka cad aan ilaahay khayr la doonaynin inaadan adigu hanuuni karaynin oo ka waxa weye aysan aysan anfacaynin kii ilaahay wax la dooyahayahe waxa weeye ziyaadatu khayr ayuu helayaa oo maaragtay waa la rabaa maxaa yeele waana la amray inaan macruufka farno munkarkana aan reebno oo waxa weeye waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi waa tow ilaahayna soo dhah wayanhawna cani lmunkar oo waataan kusoo mari jirna suuratu aali cimraan marka annagu amarka ilaahay baanu qaadanaynaa dadka waanu hanuuninaynaa waxwaan u sheegaynaa ilaahay sa addoomankiisa isagaa iskale ninka u khayr la doonaya isagaa hanuunaya si uusan la doonayna hadda waa kaas aho ilaahay asagay u taallaa marka casharkeenna intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu wa watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu